بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين قال المسلف رحمه الله تعالى باب قاطع الطريق kii jidgooyada samaynayay baabkiisii weeye qaaطicu ariiq waxaa loogu magacaabay jidkii buu goynayaa dadkii marayay jidka ayaa ka cabsanaya oo markaa jidkii saasuu ku go-ayaa waxaana asal ah baabkan qowl اllahi caza wajal inama jazaء اladiina yuxaaribuuna allaha warasuulahu wayascuuna fi اlarضi fasaada an yuqataluu aw yusalabuu aw tuqaطca aydihim waarjulhum min khilaaf aw yunfaw min alard culimmada badankooda waxay dhaheen aayaddan waxay kusoo degtay qaadicu ariiq ee gaalada kama hadlayso qaطcu ariiq waxaa looga jeedaa albuluuzu liakhdi maalin in loo soo baxo xoolo in la qaato aw liqatlin ama dil aw ircaabin ama argagixin mukaabaratan kibir arrinkaa loo samaynayo ictimaadan cala ashawkati iyadoo la cuskanayo awood maca albucdi can algawd lagana fogaanayo qayladhaanta huwa qaadicu ariiqu muslimun muslim weeye muslimkaasoo mukalafun ah lahu shawkatun awoodle laa mukhtalisuuna kuwo dafaya ma aha yatacaraduuna u babaxaya liaakhiri kaafilati dadkii musaafiriinta ah aakhirkooda intooda dambe yactamiduuna cuskanaya alharaba carab waladiina kuwii yaqlibuuna ka adkaanayey ama u itaal sheeganayay shirdimatan koox biquwatihim awoodooda ugu intaad sheeganay qudaacu kuwa jidgooyaala weeye fii xaqihim xaqooda laa liqaafilatin kolonyo waxa weeye u noqon mahayaan jidgooyaal kolonyadaasoo cadiimatin weyn qofka qaadicu dariiqa waa mukalaf mukalafkaasna horta waa muslim oo waxaa kaa baxay gaalki hadduu murtad yahay iyo hadduu dimi yahayna xukunkii wuxuu qaadanaya muslimka walidalika waxaa ficnayn baa mualif inuu dhaho multazimun lilaxkaam si uu soo galo muslimkii iyo murtadkii iyo dimigiiba waxaa kala baxay laakiin xarbi gaalka xarbiga ah axkaamtii qaaducdayadu ku dareeri mayso maxaa dagaal baa naga dhexeeya asaga dagaal ka weyn ka naga dhexeeya qaaducdariqaaba naga dhexeeya mukallafun waa inuu mukallaf yaho waxaa kaa baxay haduu yahay ilmo yar ama majnuun shawkatun inuu awood leeyahay eedna waa shardi oo waxaa kaa baxa awood awoodba lahayn iyo cudud dee markaas ugu tilmaami mahayo khaladacu ariiq marka shardiga shawka wuxuu kaga ixtiraasay halkan uu yilaa mukhtalisoon kuwa yacni xoolihii dafaya oo la baxsanay la cararay ma ah kuwaas u babaxaya kolonyada musaafiriinta aakhirkooda xagga dambe dabeetana intay xoolo kala ka dafaan ama ka dhuufsadaan orod macaynsanaya oo cararaya kuwaas ma noqonayaan qaadicu dariiq maxaa yeeley awood ma shardigii shawkada ayaa meesha ka maqan kuwa laakiin awood u sheeganaya koox qudaacu dariiq bay u noqonayaan fi xaqii markaan xaqooda eegno waay laakiin kolayo weyn oo musaafiriin ah dee qudaacu uma noqonayan ayaga waa koox yar waa dhowrle hadday laakiin kolaya yar ay qabtaan way ka adkaaneen kolayadaas wadaacu dariiq buu noqonaya laakiin haddii musaafiriin fara badan oo ilaa dee tobanaan ama boqolaal ah koox yar oo tobaneeye ah dee uma intaan sheegan karaa uma intaan sheegan uma noqonayan fii xaqihim xaqooda huwa qaadacu dariiqi muslim muslim way mukalafun oo la mashaqeeyey lahu sugnaaday muslimkaasi shawkatun awood laa mukhtalisuuna kuwa xoolihii dafaya ma aha yatacaraduuna banbaxaya liaakhiri kaafilatin dadkii socotada ahaa aakhirkooda yatamiduuna cuskanaya alharaba carab waladiina ku yaqlibuuna awood u sheeganayay sirdimatan koox biquwatin awoodooda iyo taalkooda u sheeganayay oo u taal sheeganayay quaacun kuwa jidgooyaan weya fii xaqim xaqooda laa liqaafilatin kolanyo qudaacu dariiqu noqon mahaya kolayadaasoo cadiimatin weyn waxay ta halkii iyo laxaquu soo hareenayay gargaar gurmad laysa ma ahaanin qaaici laysa ma ahaanayo biquaaacin quaac jidgooyaal ma noqonaya wafaqd lqawti gurmadka in la waayo yakuunu wuxuu ahaanaya lilbucdi fogaansho laga fog yahay magaaladii aw mase lidacfin awood la-aan ciidankii dowladda uusan awood lahayn waqad waxaa la arkaa yaqlibuuna inay eh, adkaadaan eh, qudaacu dariiqi walxaalatu xaaladuna haadihi tan ay tahay fii baladin wadan dhexdii inay ku adkaadaan baaba dhici karta fahum ayagoo markaa qudaacun oo jidgooyaan beledka iyagoo ku sugan ayabay qudaac noqonayaan wuxuu yidhi haddii gurmad uu soo hareerayo dadkii waxa weye nimanka qudaacda ama jidgooyayaasha ay u banbaxeen hadday gurmad helayaan kuwa usoo banbaxay qudaac ma noqday maxaa yeelay khayradhaan ayaa ku filan inay qaylo dhaansadaan haddayba gulmad helayaan hadday qaylo dhaansadaan dadkaa u sabudaxaya qudaacma noqonaya waa sida hadda madalan kuwa magaalada dhexdeeda dadka mobilada kaga qaadanaya ama waxa weeye dhibaya kuwaas haddii qofka u qaylo dhaansado qof kale ama dad dadka ka kaadhow waxa wey waa cararaya waa baxsanaya qudaac ma noqonaya واحد وحيث يلحق ضوء ليس بالمطاع ماشي كل من helaya hadduu qofka jablaasado kooxdaasi ma noqonayso quaac haddii laakiin gurmadkii la waayo markaa quaac bay noqonayaan oo maxaa gurmadka loo waaya ilbucd ismihii magaalada laga fogay meel cidlo ah oo baabooye qofka ku halaay aw lidacfin ama qofkii magaaladii uba joogaaye dawladdii baan intaan lahayn ciidan dawladeed ma jiro ama dawladdi uma jirtaba ama hadday jirtana waa daciif oo qofki usoo gurman mayso booliskii ma shaqaynaya waxaaba dhici kartu yahay xaaladan markay tahay bud markay ka fogyihiin dacf markay waxa weeye qofkii khayradaaantii ka fogtahay tahay ama ciidankii dowladda u itaal daran yahay inay wadanka ama magaalada dhexdeeda qolada waxa weeye burcadka ah ay awood ku yeeshaan ku xoogeystaan quaac ma noqoneen ayagoo magaalada jooga magaalada dhexdeeda ay quaac ku noqoneen hadday sabaara dhigtaan dadka ku baabaa waxaydu halkii yaqlaxaquuha laleeya qawfun gurmad laysa biquaacan kooxdaasi jidgooyayaal maaha wa faqd lqawfi gurmadka waayitaankiisu yakuunu waxaana lilbucdi liajli bucdi fogaansho awgii laga fog yahay magaaladii cimraankii aw masale dacfin dacfi kuwa kheyladhaanta loo dirsanayo ay itaal daran yihiin waysan kuusu gurman karin waqad yaqlibuuna inay adkaadaan baa laga arkaa waqad yaqlibuuna qoladii burcadka ah inay adkaadaan baaba dhici karta walxaalatu xaaladdu haadihi tan ay tahay fii beledin magaalo dhexdeed ayada ah qutaacu waa walow calima alimaamu imaamku hadduu ogaado qowman qolo yukhiifuuna cabsi gelinaya ariiqa jidkii walam yaakhuduu aan qaadanayn maalan xoolo walaa nafsan iyo naftoona nafna aan dilaynin xoolana aan qaadanayn cazarahum wuu ku tacsiirinaya bixabsin xarig wahayrihi hayrkii waida akhada hadduu qaato alqaaicu kii jidka goynayay nisaaba sariqati tuugnimo nisaabkeed wax yani qofkii aacan wuxuu goynaya yadahu yumna gacantiisa midig warijlun yusra iyo lugtiisa bidix fain caada hadduu soo laabto fa yusraahu gacantiisa bidixiyo wayumnaahu lugtiisa midig wain qatala hadduu dilana qutila waa la dilaya xatman wujuuban waajibnimo wain qatala hadduu dilo qof wa akhada maalan xoolana uu qaato labadaas ku daro qutila waa la dilaya uma dabeetana suliba waa la gegaya alaaan saddex maalmood uma dabeetana yunazalu waa la soo dejinaya waqiila waxaa la yidhi maye yabqa ku baaqi ahaanaya salbigii xataa yasir ilaa ka dareero sadiiduhu dheecaankiisa wa fii qowli qowl ba wuxuu leeyahay maye yuslabu waa la gegayaa qaliilan in yar uma dabeetee yunazalu waa la soo dejinayaa oo fa yuqtalu waa la dilayaa halka ku sheegayaa xeer ciqaabeedkii lagula dhaqmeeyey qolada jidgooyayaasha ah ama qaadicu dariiqa wuxuu ku yihi imaamku hadduu og yahay qolo dadka jidka u fadhiisanaya jidka u gelaya oo shufta ah, ama dayday ah oo dadkii cabsi gelinaya markay jidka marayaan laakiin xoolo kama qaadanaya nafna ma dilayaan imaamku qoladaa wuu wuxuu ku ganaaxayaa xabsi xarig ama xabsi keyrkii almuhim wuu ganaaxaya hadduu doono wuu tarxiilaya ku samaynaya waaya taasina waa nafyi aayadda kugu sheegay aayadda qur-aanka jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah yascauna fi lardi fasada أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض تعزيرك أيا لو فسر مركا نفيك وحا لو فسر تعزيرك إن التعزيري وحبسي يوحي لك لو تعزيري تاسيو عقوبتي كوبا هدي قاضعي كي جد قيني وهو qaado xoolo xoolahaas inay gaarayaan nisaabu sari nisaabu sari hore noo soo dhaqay waxa weye waa rubcu diinaar diinaar afar meelood afar meelood meesha wixii intaa u dhigma waxa wey waa hal garaam oo dahaba taqriiban wixii u dhigma wey qofkii haddii qaadicu dariiq ah halkan iska dhig qofkii qaadicu dariiqa ah uu nisaaba sariqa ah uu qaado gacanta midigtuu imaamkii ka goynayaa iyo lugta midig isdhaaf lug iyo gacan isdhaafu goynaya gacan midiga iyo lugta dhex hadduu mar labaad uu ku noqdana labadii soo hara gacantii bidixda ahayd iyo lugtii midigta ahayd iska dhaafka ah ayuu goynaya aw tuqaaca aydiihim wa arjuluhum min khilaafti waya waaya haddii uu qof dilo ninkii daydaga ah ee qaadicu ah asna waa la dilaya wujuuban xatban waxaa uga jeedaa sanaba lagu cafi maayo xataa qofkii qofka laga dilay hadduu cafiyo ee weliga ah ee iska lahaa qofka dhiiggiisa waxaa weye imaamkaa dilay oo waxaa loo dilaya xad ahaan marka xatman la ku leey qisaasun ma aha wax loo dilayo xatman baa loo dilaya marnaba mar kasta waa la dilaya marnaba lama cafinayo wain qatala hadduu qof dilo xoolana uu qaatana waxaa laiskugu daraya dil iyo salbi waana la dilaya waana la gegaya saddex maalmood ayuu wadnaanayaa meelkiisu meel baa laga soo lalaadinaya waaya meel baa la suraya geed ama waxa weeye khashab ayaa lagu saa loogu warayaa meydkiisii si maarata lagu cibraqaato dadku ay ugu cibno qaataan saddex maalmo qiil baa wuxuu leey maya waa la daynayaa isagoo masluuq oo salbisan ilaa dheecaankiisa uu dareero intu dhanaa gebigiisa uu jidkiisa u dildilaaco dheecaan saa uga qubo markaasaa waxa wey la aasaya qowl saddexaad wuxuu leeya maya sidaa maaha marka u horeysa intaan la dilin ayaa la gegayaa ma la gegayo ma la salbiyey kadib in yar buu salbisnaanayaa waa la soo dejinaya kadibna waa la marka la dilana waa la aasaya aayaddii qur-aanka ahayd ayaa sidaa lagu tartiibkaas wuxuu ibn cabaas markuu ayaddii fasirayay an yuqataluu markuu fasiray wuxuu ihi in qataluu hadday dilaan baa la aw yusallabuu waa la salbinayaa buu hi in qataluu ahaduu hadday qof dilaan xoolan ay qaataan aw tuqaaca aydihim waarjuluhum min khilaafna wuxuu ihi in gacmahoodii lugahooda isdhaaf baa loo jaraya in iktasaruu calaa akhdilmaa hadday ku gaabsadaan xoolaha qaadashadooda aw yunfuu min alardi wuxuu ku fasiray in arcabu hadday jidkii cabsi geliyaan walam yaakuduu shay waxbana aysan qaadan marka awdan waa tanwiiciyo ee takyiiriye maaha waa tanwiic wuxuu yihi walow calima imaam imaamkii hadduu ogaado waa madaxweynihii muslimiinta qowman qolo yukhiifuuna cabsi gelinaya ariiqa jidkii walam yaakuduu aan qaadanayn maalan xoolo walaa nafsan walaa qataluu aan dilayn nafsan naf cazarahum wuu tacsiirinaya bixabsin xadhig wahayri heyrkii waida akhada hadduu qaado alqaadicu kii jidgoyada samaynayey nisaaba sariqati tugnimada nisaabkeeda qaaca wuxuu goynaya yadahu lyumna gacantiisa bidigiyo warijlu yusra lugtiisa bidix fain caada hadduu soo laabto fa yusraahu bidixdiisa iyo wa yumnaahu midigtiisa ayuu goynaya waa lugii gacan islaaf waa labadii soo haray wain qatla hadduu qof dilana qutla waa la dilaya qaadicii xatman go'naan wujuuban wain qatala hadduu dilo wa ahada uu qaado maalan xorana qutila waa la dilayaa uma dabeeta rasuula waa la gegayaa alaa saddex cisho uma dabeetana yunazal waa la soo dejinaya ila meel sar ku gegnaa oo ku waxa weeye surna waa la soo dejinayaa oo waa la aasaya marka wa qiila waxayna maya la soo dejinahay yabqa waa joogaya halkaas oo halkaasu sugnaanaya xataa yasiir ilaa uu ka yunazl waa la soo dejinaya marka la saldinaya waa intaan waxa wey la dilin kahor uma yunazl waa la soo dejinayaa fayuqtal markaas la dilaya waman acaanahum qofkii caawiya qudaacu ariiqi qoladii jidweyda samaynaya wa kaara badiya jamcahum kooxdooda badiya cuzira waxaa lagu tacsiraya oo lagu ganaaxaya bixabsin xarig wa tahriibin iyo mustaafiriin waayrihimaa iyo labada keyrkood waqiila waxaa la yidhi maye yatacayanu waxaa caynoomaya waajibaya altaqriiba in la mustaafiriyo ilaa xayu meel loo mustaafiriyo yaraahu imaamku uu raa'iyeeyo arko wuxuu ku yidhi qofkii qoladaa qudaacda ah ee degdega ah waxa weeye kalkaalisaa oo caawisaa macnaha wuxuu qabtaa kolay maalan gawaarida ukaxeeyaan kolay maxaan ku dhahaaye caanaha iyo cuntada iyo waxa u keenaan waxay u baahan yihiin gurmadki waxay u bahan yin u keena ama jamacooda badiya oo dee badiya tiradooda badiya hadduu doona yuusan waxba yuusan samaynayn qofkaasna waa la tacsiirinaya maxaa lagu tacsiirinaya xabsi iyo mustaafiriin iyo wixii lamida maadaama qolada daalimiinta ah u hiiliyey oo garab uu siiyey qiil ba maya xabsi lagu tacsiirin mahaye waa la mustaafirinaya imaamku meesha u garto ayuu mustaafirinaya wa qatlu kii jidgooyada samaynaya dilkiisu yuqallabu waxaa lagu xoojinaya fiihi dhexdiisa macna alqisaasi qisaasta macnaheeda wa fii qowlin qowlba wuxuu leeya maye alxaddi yuqallabu fiihi lagu xoojinayaa macna alxaddi xadka macnihiisa facala alawali qowlka hore ku soconno laa yuqtalu loo dili maayo kii qaadica aha biwaladii waladkiisa wadimiyin dimi loo dili maayo gaal dimi hadduu dilo walow maata hadduu fadiyatu diya waajibaysa walow atala hadduu dilo jamcan koox qutila waxaa loo dilaya mid walilbaaqiina intii soo hadhan waxaa u sugnaaday mago walow cafa hadduu cafiyo weliyuhu weligiisa hadduu ku cafiyo bimaalin xoolo wajaba waajibaya maalkaasi wasaqada alqisaasu qisaastiina way dhacaysaa wayuqtalu waana loo dili doonaa xaddan xad baa loo dili doonaa walow qatala hadduu ku dilo qofkii bimuaqalin ama mase biqadci cudur xubin goynteed fucligii waa lagu samayn doonaa miluhu mid lamid ah walaw janax hadduu dhaawaco fandamala qofkuu dhaawacay fandamala qofkii waa bogsaday lam yataxatam ma laazimayo qisaasun qisaas fi adhaari muctamad haddaan qaban wuxuu yihi qofka qaadicu dariiqa ah dilkiisa aan dilayno waxaa ku haalib ah oo ku xoog badan macnaha qisaasta ilaan qofkan xaq ilaahina ugu tacalluqaa maadaama uu ilaahay caasiyey xaqii aadamigu ku tacalluqa oo maadaama qof bin aadan ahee uu dilay marka labadaa macno macnaha xadka ilahay darti loo xado xaddan loo dilo iyo macnaha qisaasta in qisaas loo dilo qofka uu dil loo dilo labadaa macno waxaa xoog badan macnaha qisaasta macnaha qisaasta ayaa la xoojinaya maadaama xaq aadami uu yahay xaq aadamiya aq xaqa ilaahayna xaqa aadami baa la adkeeyaa sababtoo ah ciiduu ku ridhi ayuu ku dhisan yahay xaqa aadam xaqa ilahayna subxana watacala wuxuu ku dhisan yahay musaamax iyo iyo cafis qowlba wuxuu leeya laga xoog badanka maya macnaha xadka ayaa xoog badan hadaba labada qowl waxaa ka farxamaya shan mas'alood masalada koobaad hadduu qaadici uu dilo waladkiis ma loo dilaya qowlka hore haddaan dhahno xad weyn loo dili maayo haddaan dhahno waa qisaas loo dili maayo haddaan dhahno waa qisaas loo qisaasi maayo ilan waalidka waladkiisa hadduu dilo loo qisaasi maayo haddaan dhana laakiin waa xag waa la dilaya hadduu gaal dilo haddaan dhahno waa qisaas loo dili maayo haddaan dhahno waa xag waa la dilaya haddii uu e, dhinto walow maata asagii baaba dhintayba qaadicii asagoon la dilin qisaas loo dilin buu iska dhintay fadiyatu marka waajibaysa waa qowlka dhahayaa macna qisaas ba xoog badan kale laakiin wuxuu leeyahay wax waajibay ma jiro hadduu koox dilo saddex nin buu dilay mid ka mida ah loo dilaya labadii kalena hee magdeley labadii kalena magbeley laakiin haddaa dhana waa xad waa la dilayaa wax jirto haddii qofkii uu dilay weligiisu uu cafiyo uu dhaho anigu ooma baahni qisaase mag baan ku cafiyey waxaa waajibaya magtii maalkiibaa waajibaya qisaastiina way dhacaysaa qisaastiina saas ku dhacaysaa laakiin xad baa loo dilaya xad ayaa loo dilaya xaddan waa kii aanan lahayn qatala qutila xatman wain qatala qutila xatman waa yani mar walba waa la dilaya haddii xataa la cafiyo waa la dilaya waaya ku dilo budh shay culus ku dilay sida budh ama dhagax ama wax lamid ku dilay ama qoriga dabadiisa maalan ama xubin buu ka gooyay wixii uu sameeyey wax lamid ah ayaa asna lagu dilaya hadduu bur ku dilay bur baa lagu dilaya haduu dhagax ku dilay baa lagu dilaya hadduu eh, toori ku dilay toori baa lagu dilaya waa sida lagu soo dhaaftay qisaasta ilan qisaastaas noocaas laakiin haddaa dhan waa xag seef baa qorta lagu geenaya hadduu qof dhaawaco oo qofkii uu bogsado qisaas markaa ma laazimayso qisaas ma laazimayso maxaa yeelay waxyaabihii aan yani markaan leenahay qofkan waxa weye qaadica ah qisaastiisu in la dila waa laazim naftay khaas ku ahayd nafta ayahe khaas ku ahayd laakiin waxyaabaha kale nafta ka soo haray ee dhaawaca ah dumar qofka ka bogsaday ee uusan u dhimanin waxa weye markaa in looga qisaaso laazim ma aha hadduu doono in looga qisaasana waa looga qisaasi hadduu iska cafiyana qisaasti waa dhacaysa wuxuu wa tasqudu way dhacaysaa cuquubaatun cuquubooyin tahusu ku gaar ah alqaadica qofkii waxa wey jidgooyada sameeyey waxay ku dhacaysaa bitowbatii toobadkaygiisa qabla alqudrati intaan waxa weeye la qabanin calayhi asaga laa bacdaha laa bacda alqudrati markii la qabtay kadibse maya cala lmadhabi muctabar haddaan qabanno walaa tasqudu ma dhacayso saa'ir alxuduudi xuduudda intooda kale bihaa bitoobat toobadii kuma dhacayso fi ladhabi muctabar hadaan qabanno wuxuu ku yidhi cuquubaadka khaaska u ah qaadicu dariiqa haddii uu toobad keeno intaan la qabanin ka hor cuquubaadka ma dhacayaan horta cuquubaadka khaaska ku ah qaadicu dariiqa maxay yihiin waxaa weeye taxatum alqatl in la dilo inay laazim tahay mar walba in la dilo oon marnaba la cafirin salbi in la gego qadcu rijli lugtii in laga jaro ilan gacanta wakada liyad gacantii lugtii ba gacanta isdhaaf loo jaro waxyaabaha asaga khaas ku yihi marka hadduu toobad keena intaan gacanta lagu dhigin ka hor cuquubaadkaasi way ka dhacayaan cuquubaadkaasi way ka dhacayaan waxaana daliilu ah aayaddii qur-aanka ahayd ilaahi subxaana watacaala sheegay markii uu ka hadlay eh, axkaamta qudaacu dariiqa ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faclam ana allaha afuuru raxiim kuwii toobad keenay intaydan qabanin ka hor waxa weye kuwaas ayaa laga soo reebayaa oo waxa weye ilaahi subxaana watacaala waa mid bidhaaf badan oo u naxariis badan marka way ka dhacaysa cuquubaadkaasi laakiin markii gacanta lagu dhigo kadib hadduu toobad keeno cuquubaadkaasi kama dhacayaan maxaa yeelay ayadda mafhuumkeeda ayaa inoo cadaynaya mafhuum mukhaalaf ayadda waxay tihi ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayh waxaa laga fahmayaa hadduu toobad keeno bacda alqudrat caleyh markii la qabta kadib buu toobad keeno isdiibiyu ilahi baa toobad keena toobada markaa maxay sheegaysa waxay toobadaasi u dhowdahay inuu naftiisa ku difaacayo ama ay ka tahay waxa weeye hal lagu aysan daacad ka ahayn xuduudda kale toban lagu dhaca xadda zina xadda shurb alkhamr waad faanta sooma xadda sariqa tuugnimadii xuduuddaas hadduu qofkii uu dembi la yimaado oo ama uu zinaysto ama uu xado ama uu khamri cabo hadduu toobad keeno xaddii maga dhacaysa maya kama dhacayso waa masale khilaafi ah laakiin saasaa madhabkani muctamad ku ah isla madhabka dhexdiisa laba qolba kusugan lakin qolka muctamadka waa kaas maxaa yeele nabiga saxaabigii waxa weeye zinada ku dhacay markuu u yimid waa maacizin ee uu qiray zinadii nabiga calayhi salaatu shaki lahayn inuu asagoo daa'ima ah nabigu yimid sababtoo ah, ya rasuulala xadda igu oofi cid ku qirta jira asagaa isu qiray yaa rasuulala ku dhacay xumaan idahri dahir marka daa'ib buu shaki maaha maca nabi alay slam muusa dhigay waa toobad keentee eh, xaddii zinada kaa dhahay muusa zinada qofkii kagama dhacaysa toobo khilaaful asax laakiin wuxuu leeyahay toobo bay kaga dhacaysaa waxaan oo qiyaas qaadanaynaa xadda qaadic dariiq qaadic dariiqa xadkiisa aan oo qiyaas qaadanaynaa wuxuu yihi waman qofkii watasqud way dhacaysaa cuquubaatun cuquubooyin tahusu ku gaara alqaadica kii jidgeeda sameynay bitoobi toobadiisii ku dhacaysa qabla alqudrati uu toobadkeen intaan qabla alqudrati intaan la qaban caleyh asaga qabla alqudrati intaan awood loo yeelin gacanta lagu dhigay laa bacdaha bacda alqudrati markii gacanta lagu dhigay awood loo yeeshay kadib uu toobad keenay ku dhic mayso walaa tasqudu ku dhic mayso saa'ir lxuduud xuduudu inteeda kale bihaa toobada ku dhici mayso fi ladhaa faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fi ijtimaaci cuquubaatin cuquubooyin inay kulmaan fii hayri qaadic ariiq kii jirgooyina samaynayay heyrkii inay cuquubaad ku kulmaan marka cuquubaadkaasi saddex midow wey inay yihiin iyo cuquubaad ilahay iyo cuquubaad iskugu jira xaq aadamiya xaqullah saddexdaa mid wuxuu ku bilaabay kii cuquubaadkii aadamiga gaarku ahaa wuxuu yihi man qofkii lazimahu ay ku waajibto qisaasun qisaas wa qacun gacangoyn wa xaddu qadfin iyo xaddu qadaf oo wataalabuuhu dadkii waxa weeye xuquuqda iska ay dalbadaan in laga oofiyo julida marka horeysa horta la karbaashiga oo waa la uma dabeetna qudica gacantaa la goynaya uma dabeetna qutila waa la dilaya wayubaadiru waa loo degdegaya biqatlihi dilkiisa bacda qaci wuxuu yihi qofkii jamaaco ay xaq ku yeeshaan koox mid qisaasba ku yeeshay oo naf buu dilay qisaas baa lagu yeeshay qof kalena gacan buu ka gooyo asna muxuu mutaystay in gacanta looga qof kalena wuu qadfay zinugu qadfay oo xadilqadafku ku yeesha see loo kala horumarinaya cuquubaadkaas waase u kala fudud yihiin waxaan ku bilaabaynaa hadday dalbadaan dadkii xuquuqda iska lahaa jadigaan ku bilaabaynaa xadilqadafka sideetanka bilaasha lagu dhufanaya kadibna waxaa ku xiga qadka gacantan ka jarayna kadibna waa dilina saas u kala warsiina ila haddaad dilka kaga bilowno labadii kale meesha ka baxaya haddaan qadci kaga bilowna bilow siraayo u oo waxa wey dhaawacaas u dhintaaba marka waxaan ku bilaabana midka fudud jaldiga waxaan ku xujisiinaa qaciga waxaan u dambaysiinaa jilka si xuquuqdooda uga dheeraan wayubaadiru waa loo degdegayaa biqatli dilkiisa bacda qaci markii u gacanta laga gooyo laa qaطcuhu gacangoyntiisa loo degdegi maayo bacda jaldihi markii la jaldiye kadib in qaaba waa hadduu maqan yahay mustaxiqu qatli dilkiisa kii mutaystay wakada waxaa la mid ah in xadar hadduu joogo kii dilkiisa mutaystay oo waqaala u dhaho cajiluu dadejiya alqaca gacangoynta fil asax wuxuu ku yidhi haddii horta marka gacanta laga gooyo isla markaaba waa la dilaya yubaadalu biqatli bacda qatl gacanta marka sidaa laga gooyo horaa laga dilaya waay sababtu waa maxay waxaa laga cabsanaya kulliba naftu waa la waxaa laga cabsanaya inuu dhaawacan gacanta he u dhinto suusa marka gaan gacanta u dhimanin ayaa naftii looga kisaasaya eh, laakiin gacan goyntii lagu degdegi maayo markii la jaldiyey kadib gacantii duban markaa laga goy maayo maxaa yeele waa laba cuquubo haday iskugu tagaan waxaa dhici karta he qofkii inuu dhinto marka hore waa la karbaashayaa xoogaa baa loo kaadinaya inta karbaashka ka bogsanayo jaldiga xadulqadafka markuu ka bogsado ayaa gacantii laga goynayaa kadibna waa la delayaa laakiin waa goorma marka qadcigiisa aan lagu degdegayn markii jildiga lagu waafiyey kadib waa haddii ninkii mutaysta dilkahee uu maqaya soo ninka usoo xaadiro ayaa la sugaya hadduu joogana waa lamid khilaafka ku jira hadduu jooga laakiin joogana waa lamid u dhaho gacanta hadiga gooye ninka marka sidaaloo kale baasha wuxuu gacantan la dhegaysan mahay lagu degdegi maayo gacangoynteed waa loo kaadinayaa maalmo si oo uga bogsado karbaashka waxaan ka cabsanaynaa haddii la isku daro karbaash iyo gacangoyn inuu hee inuu dhinto waay waidaa ahara haddii uu dib u dhigo mustaxiqu nafsi nafta mutaystay xaqahu xaqiisa hadduu dib u dhigo julida waa la karbaashaya faidaa bara hadduu bogsado qudaca waa goynaya walow ahara hadduu dib u dhigo mustaxiqu darafin xubinkii mutaystay julida waa la karbaashaya wa calaa mustaxiqi nafsi nafta kii mutaystay waxaa ku waajibay asabru inuu dul qaato xataa yastawfaa ilaa laga oofsado aarafu xubintii fain baadara hadduu degdego oo faqatala uu dilo falimustaxiqi arafi xubinta kii mutaystay waxaa u diyatun mag baa u sugnaatay kii nafta mutaystay xaqiisii dib udhig wuxuu hi anigu imika ma qisaasanayo qisaasta dib baan udhiganaya waaya labadii kale ayaa xaqooda dambaday horta kii qadafka iska lahaa waa loo karbaashaya marka koobaad koo dabeetana waa loo yarkaadinaya in ilaa uu ka bogsanayo hadduu bogsado oo karbaash ka bogsado kii uu gacanta ka gooyey ayaa loo qisaasaya oo gacantaa laga jaraya laakiin isku xiriirin mahayo labadaas suusan u halaagsaday haddii kii darafka mutaystay gacanta in lagu gooye mutaystay uu dib u dhigo waxa weeye qisaaskiisii waa la kardaashaya dabeetana waxaan leenahay ninkii mutaystay in nafta looga qisaaso ha sugo yuusan degdegin maxaa yeele waxaa ka horeeya oo kiyuu ku jira ninkan hee gacanta looga goynaya waaya waynuu sugo weyaan ilaa xubintii looga qisaaso oo gacanta looga jaro haddii markaa uu degdegakii nafta kasaasteeda mutaystay oo ninkii dilaba ninkii dee layidhi iska sug inta waxa wey gacanta laga kisaasayo ayuu ku degdego wuu dilayba ninkii darafka mutaystay xubinta mag guleen ilan magtii gacantii way dhaaftay somaha in laga jabo magtii gacanta la siinaya yaa siinaya waxaa siinaya waxa weeye xoolihiisa laga qaadaya walow akhara hadduu dib u dhigo mustaxiqu ljaldi karbaashka ama jeedalkii mutaystay xaqahu xaqiisa falqiyaas qiyaasku waxa wey sabru laaakharayni labadii kale inay dulqaadanayaan kii jaldiga mutaystay baa hadda yidhi anuu diyaariy waa kii kow bilaabiha soo ma wuxuu yihi anugu hadda ma qisaasanaya labada dhinac hadday qisaasana ha qisaastaan waxa weeye qiyaasku in labadan kalena ay dulqaataan ila ninkanaa u horreeya asaga u furta soo ma jaldigii baaba dib loo dhigay waana kii u horreeyay marka waa iska dulqaadanaya ilaa xaqiisa u afsado waaya sidaysan xaqii asaga u dhaafinin walow ijtamac hadday kulmaan xuduudun ilahi tacala ilaa u sugnaatay qudima waxaa loo horeysanaya alakhafu midka fudud falakhafa midka fudud ama mase cuquubaatun waxaa kulmay cuquubaat lilahi tacala ilahi u sugnaaday walaadamiyiin iyo aadamigii qudim waxaa loo hormarinayaa xadu qadfin xadu qadaf calaa zina zina laga hormarinaya wala saxu muctamad waxa weeye taqdiimuhu in laga hormarinayo xaddii qadafka calaa xaddi shurbin xaddigii shurbiga ama khamri cabitaanka wa ana alqisaasa qisaasti qatlan dil wa qaطcan goyn midkay tahayba yuqadamu in laga horumarinayo cala zina zinadii qatlan dil ahaataya wa qaطcan goyn ahaataya yuqadamu in laga horumarinayo zina zinadii kanna waa noocii labaad waxa weeyaan xuduud ilahi iska leeyahay ayaa kulaatay tii horna waxay uquuq xuduudda ilaahay hadday qof ku kulanto siday u kala fududahay waa laga horeysiinaya midba midku ka fududyahay ayaa laga horeysiinaya tusaale qofkan khamri buu cabay wuu zinaystay isagoo bikri ah waxaana ugu xaday wuna ridoobay waa afar xad oo xuduudda ilaahay ayaa ku kulantay si u kala fududiyihin baa loo horeysiinayaa marka u horeysa xaddu shurbiga uu fudud xadday khamriga ayaa ugu fududa xaddaasa laga horeeya afartankii karbaash ayaa lagu dhufanaya kadibna waa loo sugay ilaa uu bogsado kadibna xaddu zina ayaa laga oofinayaa kadibna oo loo sugaya ila ka bogsado kadibna gacanta ayaa laga goynayaa kadibna loo kaadin lahay laga jaraya wakan soo ma haddaan u kaadin waxaan ka cabsanayna inuu he inuu dhinto dhaawaca gacanta saa darteed waan israacnaya nooca saddexaad waxa weeyaan inay kulmaan qofkay ku kulmaan cuquubaad ilaahay u leeyahay iyo cuquubaad aadamiyadu leeyihiin tusaalahaan qofkan khamrina wuu cabay wuuna zinaystay qofna wuu khadfay marka waxaan horraysiinaynaa xaqa qadafka qadafka ayaa ka horraysiinaynaa zinadi waay waa xaqii aadamiga xaqa aadamiga had iyo ku dhisay isagaa horumarinta iskale xaddu shurdiga iyo xadda qadafka midkee fudud xaddu shurdiga ka fudud soo maa laakiin waa xaq ilaha iska leeyahay maadaama xaq ilaha iska leeya u yahay xadu shurbiga waxaan ka horraysiinaynaa xadu qadafka haba ka cuslaade maadaama xaqa bini aadamku ciidu ku dhisan yahay saan hore soo sheegnay qisaasta ama dil ha ahaato qofku dilay ama qad ha ahaato qofku gacan ka gooyey qisaas sideedaba zinada waa laga hormarinaya xadu zina iyo qisaas hadday kulmaan qisaastaa la horraysiinaya maxaa yeelay xaqu aadami weya dil tahay xataa hadday yani zinadii xadkeedii baa laga hormarinaya qofkan wuuna zinaystay qofna wuu dilay gabadhu maalan hufsaday wuuna dilay gabadha malan sooma marka xaq aadami iyo xaqullahi baa kulmay sooma qisaas baa loo dilaya waa la qisaasaya maadaama xaq aadami uu yahay xaq aadami nucyadii ku dhisaya aw cuquubaatan aw ijtamaca waxaa qofka ku kulmay cuquubaatun cuquubaat illahi tacala ilahi usugnaatay walaadamiinay aadamiintii qudima waxaa la horaysiinayaa xadu qadfin xadu qadaf baa laga horaysinaya calaa zinan zinadii waa asax muctamad waxa weye taqdiimuhu xadu qadafkii laga horaysinaya calaa xadi shurbin xadigii khamriga cabitaankiisa wa ana alqisaasa qisaasti qatlan dil ahaataya wa qadcan goyn ahaataya yuqadimi laga hormarinaya cala zina zinadii kitaabu lashribati cabitaanyaalihii ayuu kitaab yahay alashriba waa jamac mufradku waxa weeye sharaab sharaabka halka waxaa loo jeedaa mashruub wax la cabiyo marka wixii la cabayay ayaa halkan laga hadlaya gaar ahaan khamriga axkaamtii ka dhalanaysay qofkii cabaa khamriga ayuu halka ku tilmaami doonaa waxaana asal u ah taxriimka khamriga qowlka ilahi uli ya ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru walansaab walazlaamu rijsu min camali shayطaani fajtanibuuh lacalakum tuflixuun ila akhir aayaat iyo xadiidkii nabigu yihi alayhi الsalaatu wasalaam nabigu wuxuu u lacnaday xadidka abu dawud werinay wuxuu u nacdaday kamriga toban kamrigii u nacdaday khamrada laftirkeedu nabigu nacdaday ka cabana wuu nacdaday ka waxa weeye waraabinayana siinayana wuu nacdaday ka ka iibinayana wuu nacdaday ka iibsanayana wuu nacdaday ka lacagteeda cunayana wuu nacdaday ka miiraya casiirkeeda samaynayana wuu nacdaday ka miiranaya loo miirayana wuu nacdaday ka xambaarayana wuu nacdaday ka loo xambaarayana wuu nacdaday nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa kaloo nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam qofkii khamriga adduunyada ku cabaa oon ka toobadkeen ilaahay maalinta qiyaama ka xaaraamtimaynaya khamrigii jannada ka fiicnaa ee ka wanaagsana ee udeyga badnaa ka wanaagsan dhinac walba uga wanaagsana khamriga adduunka aan khaba laga xirmaanay qofkii khamriga adduunka u cabaa kii jannada dhacabiya xataa hadduu jannada galo waa laga xirmaanaya aljazaau min jinsi alcamal waxaa kaloo nabig uhi alayhi salaatu wasalaam ka zaaniga ma zinaysanaya isagoo markuu zinaysanaya isagoo mumina iimaankii baa laga siidaya markuu waxa weye zinadii uu ka baxo ayaa iimaankii lagu soo celinaya qofka khamriga cabayana ma cabayo markuu cabayo isagoo mumina iimaanki baa laga siidaya kadib markii he uu khamriga joojiyo ayuu iimaanka usoo noqonaya waaya khamriga haddaba culamadu isku waafaqsan yahin xaaraan yahay khamrigana waa waxa laga sameeyo casiirka cinabka ee maandooriyaha kaasaa khamri la yidhahdaa kale ka soo harayna nabiid baa la yidhahdaa kullu sharaabin sharaab walboo askara cabitaan walboo askara waxa weye qofkii sarkhaamiya ama sakhrad keena kaiiru kiisa badan xarabu xaarana qaliilu kiisaya wuxuu dawaan laxadaya shaaribu kii caba qaacido guud mualifkana kaga bilaabay wuxuu hi cabitaan walba oo intiisa badan sakrad keenaya intiisa yar raba in yar in badan ba inaad ka cabto xaara hadduu marba haddaad badsato aad waxa weeye sakrad ka dareemayso oo maankii uu doorinayo in yar inaad ka dhadhamisa xataa waa xaara walow qadratan dhibicna ha ahaatee hataa haddaysan qadradaas aba dhibicdaas aysan maankaaga doorinayn waa xaara waaya maxaa yeel nabigu wuxu salaatu wasalaam kulu sharaabin askara fahuwa xaraam sharaab walba oo maandooriye ah waa xaaraam waxaa kaloo nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam maa askara kaiiruhu faqaliiluhu xaraam waxa intiisa badani sakhrad keenaya intiisa yarna waa xaaraam waaya kullu sharaabin sharaab walba oo askara maanka doorinaya kaiiru kiisa badani xaruma waa xalaal qaliilu kiisa yar waxudda waana la xadayaa shaaribu kii cabaa ilaa sabiyan ilmayr inuu yahay mooyaane wa majruunan mid xarbiyan gaal xarbi ah wadimiyan gaal dimi ah wamuujaran mid lagu qulaaliyey wakada waxaa la mid ah mukrahun mid lagu khasbay calaa shurbi cabitaankiisa cala madhab muctamad haddaan qabanno waaya wuxuu yidhi qofkii sharaabkaa aan soo tilmaanay musirkaa cabbaa horta sharaab baa layidhi la soco sharaab baa hadduusan sharaab ahayn xad maa xaddu ka waajibayso waa ka cabitaanka ah ama ha ahaado khamrigii la yaqaanay ama ha ahaado alcohol ay yimaado oo dareero ah qofka uu cabo oo waxa wey sakhrad keento qofkii waa lagu xaa xadda noo imaan doonta laakiin hadduusan dareero ahayn ou yahay sida maalan waxaan loo yaqaano xashiishada iyo kliniyada de waxa weyaan dragstaa ah. kuwa xad male xadkii sharciga lagu ogi maayo laakiin tacsiirka ka waajibaysa baa la xidi baa la garaaci wixii dee qaadigu arko ayuu ku xereeya u ku ijtihaaday laakiin xaddan aan sheegayno waxay ku soo aroortay kamriga kamriga kusoo khamri ma aha xuunkii ma qaadan waa xaaraan waa xaaraan ayagaaba ka xunba khamriga mara qaarkood oo de ka dhib badan laakiin xaddii khamriga ka waajibi mayso waaya uxudda shaaribu cabo waa la xadayaa sharaabkaan soo tilmaanay ee maandooriyaha ah nabig wuxu uhi alayhi salaatu wasalaam man shariba alkhamra fajriduhu waxaa laga reebaya ilmaha yarka ilma yar ah. khamri cabo la xadi maayo mid waalan hadduu khamri cabo la xadi maayo xarabi gaal ah oo waxa weeye ahlulislaam baan ahayn la xadi dhimmi kii waxa wey waddanka islaam ku nool ah asna u cabo la xadi maayo maxaa yeele wuxuu khamri kii lagu qulaamiyey afka loogu shubay ta qabtay khamrigii ee ku sakraan isna la xadi maayo maxaa waa la khasbay awood baa loo sheegtay wakada mukrahun kii la khasbana waa lamid calaa shurbi cabitaankiisa maxay kula duwan yahay muujar iyo mukrah muujara afkaa loogu shubayba mukrahna waxaa yidhi cab haddii kale waa ku dilayna labadaaba la xadi maayo maxaa yeele nabigu wuxuu uhi calayhi الsalaatu wasalaam wudica can ummati alkhaطأu wاlnisyaan wama stukrihu calayh ummaddayda waxaa laga dejiyey waxay ku gafaan iyo waxay hilmaamaan iyo wixii he lagu khasbay waman jahila qofkii ka jaahil ah kawnahaa kamrigaas inuu yahay kamran kamri inuu kamriga muusan ogeynba waxaanu cabayo lam yuxad la xadi maayo walow qaruba hadduu dhow yahay islaamu islaamnimadiisa oo faqaala uu dhaho jahiltu maana ogeyn taxriimaha inay xaaraan tahay lam yuxad la xadi maayo oo mase qaala wuxuu ihi waan ogaa inuu xaaraan yahaye laakiin hase yeeshee jahiltu waxaan ogeyn alxadda xad inay ka waajibayso xudda waa la xaday qofkii haddii uu sharaab uu casiir moodayo laakiin waa kamri isagona moodayen uu khamrigahay sidaasuu eh, ku sarqaaday kadib markii la qabtay dabcan xaggii laga wafiyo ayaa wuxuu ihi mama ogeyn waxaan cabayay inuu khamrigahay sharaab cabba islahaa sharaabkii baa khamrigu noqday maan moodayna waxaan inuu khamrigahay la xadi maayo maadaama uu macduur yahay waa khata lilcudr salaadihii sidaa ku dhaafeena muddada uu sakraansanaa ma soo qalaynaya qof xanuunsan buu lamid ku jira waay haddii islaamnimadiisu ay dhaweyd oo dhowaan uu soo islaamay qofka oo u dhaho khamriga inuu xaaraan yahayba maan ogeyn waan iska cabbi khamriga lan dhawaan soo islaamay muslim cusub baa aha maan ogeyn khamriga inuu yahay la xadi maayo haddii uu dhaho xadda ayaana garanayn laakiin inuu xaaraan yahay khamrigu waan ogaa laakiin in xad ka waajibaysa maan ogeyn waa la xadaya taas maxaa yeele waxay waajibkiisu ahaa mar hadduu ogaado inuu waxaan xaaraan yahay inuu hee ka fogaado mar hadduu ku dhigi karay waa la xadaya wayuxaddu waa lagu xadayaa bidurdiyi kamrin khamri gufarkiisa ama harhaagiisa laa bikhubsin muufo ama roodhi lagu xadimaayo maayo cujina lagu qooshay daqiiqhu daqiiqdiisa biha khamriga wa macjuun iyo waxa laisku dardaray hiya khamrigaa sifiyay ku jirto wakada waxaa la mid a ah, xuqnatun irbad dabada lagaga muday wa sacuudun iyo waxa weeye khamri sanka loogu shubay fil asax wuxuu ku wari gufar yar oo khamri ah oo weelka salkiisa ku haray qofkii hadduu cabo waa lagu xadeeya hadduu waxaa uskar wax madow oo kale sida saliidda iyo subagii waa salka weelka salkiisa fadhiisaba harta madow waxaasoo kale hadduu weelkii khamriga salkiisa ku haro guntiisa dabeetana qof uu cabo waa lagu xareeya hadduu doono inuu ku sarkaabin ilan sakhradu shardi ma aha qofki khamri cabo baa shardi ah. in yar iyo badanba waa lagu xareeya wuxuu cunay muufo ama roodi waxa weeye lagu qooshay daqiiqdeedii khamri lagu xari maayo sababto ah dee khamrigiiba ku dhex istilaah mustarak bay sidoo kale hadii uu cabo ama uu cuno cunto hee lagu daray khamri ama waxyaaba laisku dardaro macajuun ahoo laisku qasay oo laisku walaaqay oo khamriga ku jirto taana lagu xadimaayo maxaa yl xaddu waxa weeye in khamrigu qofkii cabo halkana muusan cabin haddii dabada lagaga duro khamri baridaa lagaga duray ama dabada laga siiye ama sakaa lagaga shubay khamriga lagu xadi maayo maxaa yeelay naftu waxba kama helayso taas naftu khamri waxay cabtaa yani hawo inay dee xoogaa mirqaan iyo waxyaabay ka raadaysaa laakiin qofka sanka lagaga shuba isagaa baa rafaacsan qofka dabada lagaga shuba warkiisa iska wadaa qaacidada fiqigana waxay leedahay alwaasicu dabciyu waxa qofka xakameeyaha ah ee dabciga xakameeyaha dabciga ayaa muqni naga kaafinaya can alwaasic sharciy xakameeyaha sharciga iyo dabciga hadduu mar dabcigii ku xakamaynayo sharci looma baahna qofka asagaa aan jeclayn in khamri isaga lagaga shubo ama dabada lagaga shubo wagan sooma marka xag looma baahnaba taas wayuxad waa lagu xadayaa bidurdiyi khamrin khamri gufarki laa bikubsin khubsi lagu xadi maayo cujira lagu qooshay daqiiqu daqiidiisa bihaa khamri wa macjuunin iyo qoosh hiya iyaduna fiihi ku jirto hiya khamriga fiihi macjuunha ku dhex jirto wakada saas ku xuqnatun irbad waxa weeye eh, khamri ah oo dabada lagaga guday wasacuudan iyo dawo eh, waxa weye khamri salka lagaga shubay fi lasax waa man qofkii khasa ku margadaa biluqmatin cantuugo asaaqaha wuxuu ku socodsiinayaa bikhamrin khamri in yajid haduusan helin hayraha khamri ahayn walasaxu muctamad waxa weeye taxriimuha ah, khamriga in lagu xaaraantimaynayo lidawaain liajli dawaain dawo awge wa cadashin iyo oon darti wuxuu ku yidhi qofkii intuu laqocadbu laqay hilib ah dabeetana uu ku margado halkaasu istaagay dabeetana laftiisi waa cabsada khamri yaroo u dhawaa ombuu soo qabsado iskaga deji ma banaanta way banaanta waa min baabi e min baabi daruuraat wey addaruuraatu tubiixu almaxduuraat wey waa hadduusan biyo helin hadduusan helin waxaan he khamri ahay laakiin hadduu biyo helay de waxtaroo ku xambaaraysan jirto khamri inuu iskaga deji waaya qofkii khamri ma isku daweyn kara hadduu dhaktar usoo qoru dhaho maalintii waa inaad eh, intaasoo eh, garaam oo khamri ah aada isticmaashaa saa xanuunkaa uga caafimaado maya khamrigu dawaama karo waaya maxaa yel nabiga calayhi salaatu wasalaam markii la weydiiyey in isku daweeye khamriga innahu laysa bidawaa'in walaakinahu daa dawo ma ahee waa xanuun buu nabigu yihi calayhi salaatu ku jirana waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa khamriga manaaficda kasii qaaday markuu naga xaaraantimeeyey waxaan arrinkaa tusinaya qowlku nabigu calayhi salaatu wasalaam ina allaha la yajcal shifaaca ummatii ilaahay ummadayda caafimaadkeeda ma gelinin fii ma xarama caleyha wuxuu ka xaaraantimeeyey ah. amaa oonka oonka maba suulisaba qofka hadduu dhaho oon ba ahaye khamriga iskaga baabi'in maba suulisa bal awaba siyaadisaaba maxaa yal khamrigu wax kulul waman qofkii asaku markadaa biluqmatin cantuga asaaa wuxuu ku socodsiinaya bihamrin khamri lam yajid tusann hayraha waxaan khamri ahayn walasaxu muctamad waxa wey taxriimaa in loo xaaraamtimaynaya khamrigi lidawayn liajli dawaayin dawo awga wacadashin oon awgi waxaddu lxuri xorka xadkiisu arbacuuna afartan jeedal weeye wa raqiiqin waxaddu raqiiqin addoon xadkiisuna cishruuna labaatan weeye bisawdin lagu waxa weeye lagu karbaashay ul aw ama sayidin aydin gacmo aw nicaalin ama kabo aw aطraafi iyaabin ama maryo farahood wa qiila waxaa yidhi maye yatacayanu sawtun ul unbaa waajibaysa in lagu karbaasho xadkii buu halka ku sheegaya xaddu sukr qadarkiisa wuxuu ihi qofka xorka ah waxaa la jeedalaya afartan addoonkana labaatan waxaana taa daliil u ah xadiidkii muslim ku sugnaaday min xadiidi anas laamo iyo kabo afartan marka waxay tusinaysaa in ay waxa weeye afartankaasi xadkii u yahay maadaama nabig alay slam ku karbaashay afartan addoonkii baa ku soo haray addoonka labaatan wey addoonku waa labaatan maadaama xuduudiisu ay ala nisbi min xaddi lxor ay tahay xorka xadkiisa niskiisa ay tahay maxaa lagu karbaashayaa qofkii waxaa banaan in lagu karbaasho ulm ama jeeda waxaa kaloo lagu karbaashi karaa gacmo gacmaha lagu rabaax karaa qof feer ku dhufto qof tanteeno totooma qof waxa weye rabaaxa qof yaro jugeeya maalan sooma aw nicaalin kabo kabana waa karbaashi karaa kabta lagu garaaci aw atraafi thiyaabin ama farqaha waxa weye marada laakiin marada waa in la yar ururiya xoogaa la yar kuusaa kuusan oo sida ul oo kale ah sa loogu garaaco laakiin mara waxba yeelayn taasi karbaash noqonayso waktiga nabiga alayhi sala slam saasaa loo jeedali jiray ee qofkii khamriga caba nin loo keenay nabiga alayhi salaatu wasalaam sarkhaasan wuxuu abu hurayra fa amara bidambi nabigu wuxuu faray in la karaaco ninkii fa man darabahu biyadi waxaa naga mid qaar gacantiisa olatay gacanta ku karaacay wa mina man darabahu binacli qaarna kab bay ku karaacay wa mina man darabahu bidadka qaarna maradooday ku karaacay waaya qiil ba wuxuu leeya maya eh? yatacayanu sawtun ul un baa lagu garaacay ama jeer maxaa yeel taasaa dee qofkii isajrinaysa sida xaddu zina iyo xaddu lqadafta waxa weye xuduudda kale jeeda ba lagu furiyo ama ul asagana sidoo kale jidkii baa la marinaya lakin asaga uu ka duwan yahayo dee nas baa kusoo aroray walow ra'aa waaya waxad lxuri xorka xaddiisu arbacuun afarta wey waqti raqiiqin waxaddu raqiiqin addoonka xadkiisuna cishru labaatan wey bisawdin jeedal oo yadin ama gacma aw nacalin ama kabo aw atraafi tiyaabin ama maryo fardood waqiila waxaa lyatacayan waxaa waajibaya sawdu sow walow ra'aa hadduu arko imaam imaamkii buluuqahu xadkii inuu gaarhsiiyo aaniajaaziba banaanta bil asaxi muctamadaan qabanno wziyaadaatu ziyaadaadkii tacsiiraatu tacsiiraad wey waqiila waxaa layihi xaddun xad weeye imaamkii haddii uu hadday la qumanaato inuu gaadhsiiyo xadkii xorka sideetan uu gaadhsiin kara afartan ma ahayn afartan kale u ku dari kara oo sideetan u gaarsiin kara waa kii khamriga cab sideetan kale baashu ku dhufan karaa inkastoo khilaafka ku jira madhabka saasayna u qabaanba jumhuur culamaa culamada badankood madhabkeena mooyaane saddexda aima kale maxay qabaan xadda khamrigu inay sideetan tahay inay sideetan tahay qabaan madhabkeena lakin wuxuu leeyahy waa afartan sida xadiidka anas ku sugnaatay fi saxiixayn laakiin afartan kale tacsiir ahaan waa loogu dari karaa waxaana arrinkaa laga wariyey hadduu imaamku garto wen hadduu imaamku garto hadduu doonana afartan ku ekaysan karaa hadduu doonana uu ka ziyaadin karaa intuu doono ka ziyaadin karaa shan buu ku dari karaa toban buu ku dari karaa hadduu doono wuxuu ku dari karaa afartan siddeetan buu ka dhigi karaa waxaana laga wariyey said cali radi allahu tacala canhu inuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii afartan buu karbaashay abubakarna afartan cumarna siddeetan intaasoo dhanna waa sunno laakiin kan danbaan jeclahay wuri macnaha kan sayd cumar inuu siddeetan jeedalay kaas anigu aan arkaa bui maxaa yeelay linahu idaa shariba hadduu khamriga cabo sakara wuu sakhraamaya wa idaa sakara hadduu sarkhaamana hada wuu hadraya iska habaaqaya wa idaa hada hadduu iska habaaqana iftara qof buu qadfaya waxad iftiraa qadafka xadkiisuna amaanuuna waa sideean bui sayd cumar asna waxaa la wariyey radia allahu tacaala canhu in oday khamri dabeetna sideeta ku dhuftay shaamna ugu martarxiiray wuxuu ihi ma bil ramadaan baa adiga oday ah aada dhallaan iska dhigaysaa iyo dhalinyaro odayna waa tahay bil ramadaanna kamriga ah ad cabaysa ziyaadaadka haddaba afartan wixii ka badan waa tacsiir qiil ba wuxuu leeyahay maya waa xad laakiin qowlka muctamadka madhabka waxa wey inay tacsiir tahay maxay hadi ahaan lahayd lagama tegi karo xadka dee lagama yarayn karo waa wax go laakiin qiilba wuxuu leeyahy waa xad waay wayuxaddu waa la xadayaa qofkii khamriga cabay biiqraari qiraalkiisa lagu xadayaa aw shahaadati rajulin ama laba nin markhaatigood laa biriix khamri khamri urki lagu xadimaayo wa sukrin sakhrad lagu xadimaayo wa qayin mantag lagu xadimaayo wayakfi waxaa ku filan fii iqraarin qiraalkii wa shahaadatii markhaatigii shariga wuxuu cabay qofkani khamran khamri u cabay qiila waxaa laleeyahay shardi waxaa la shardiyaa yushtardu waxaa la shardiyaa in la dhaho wahuwa wlxaal huwa asagoo wuxuu cabbay caalimun og bihi waxaan inuu khamri yahay mukhtaar ikhtiyaarkiisa ku cabbay wuxuu ku yidhi waxaa qofkii lagu xaleeya oo wuxuu ku sugnaanayay sharaabkii muskirka ahaa muxuu ku sugnaanayaa wuxuu ku sugnaanayaa laba midun inuu qofkii karto dhaho aniga khamri cabbay ama in lagaga markhaati kaco oo laba qof laba nin oo arkaysi ayaa kaga markhaati kaco celin annagaa arkaynin qofkaasoo khamri cabaya laakiin lagu xadi maayo haddii afkiisa khamri laga uriyo o ama isagoo sarkhaansan la arko dhacdhacaya ma fahamti soo ma ama isagoo mantagaya la arko lagu xadi maayo oo waayo maxaa kuwa lagu xadi laaya maxaa waxaa suuragal ah khamri haba cadde inuu laakiin ku khaldamay oo sharaabku moodaya caadi ah dabeetana oo ku eh, ku khaldamay waxaa dhici karta in lagu khasbay marka meesha shubha jirta wlxuduudu tudraw e bishubha alxuduudu tasqudu bishubha qiraarka iyo markhaatiga waxaa ku filan khamribu cabay qofka inuu asag dhao khamrigaan cabay ama qofkii ka markhaati kacayo dhaho qofkani khamrigu cabay qiil ba wuxuu leeyahay maye waxaa shardi ah inuu intaa ku daro asagoo og inuu waxani khamri yahay mukhtaarna oo ikhtiyaarkiis ku walaa yuxadu qofkii loo xadi maayo xaala sukrihi walaa yuxadu qofkii xaddi laga oofin maayo xaala sukrihi marka uu sarkaansan yahay xaddi laga oofin maayo marka uu sakrada ku jiro waa iska daynaya ilaa sakradii ay ka baxdo oo caadi uu saaxi noqdo maxaa yeelay maqsuudka xadku waxa weeye radci iyo zajri iyo tankiil qofkan in la edbiyo oo laga joojiyo xumaanta isagoo sakraasan haddii wasawd lxuduudi xuduudda sawdkeedu jeedalkeedu ama usheedu bayna qadiimin waxay udhexaysaa laan iyo wacasan ul waradbin mid qoyan iyo wayaabisni mid engegan wayufariqu wuxuu u qaybin doonaa cala acdaai xubnihi ila almaqaatila marka laga reeba meelaha loo dhinto walwajhi iyo wejigii qiila waxaa layidhi wara'sa iyo madaxii wuxuu halkan ku tilmaamayaa ushii qofka lagu karbaashay sawdka xuduuda xadkan khamrigeena xuduud oo idin usha dadka lagu karbaasho waxay udhaxaysaa laan iyo ul ama ul yar iyo qool weyn ay udhaxaysaa waa dhexdhexaad xagga xajmiga xagga adaygana mid qoyan iyo mid qalalan oo ingegan bay udhaxaysa waa dhexdhexaad ul ingeganna ma aha ul qoyanna ma aha ul yar dhuubanna ma aha xowd ah ul weynino qool ahna agga xajmiga iyo agga adag qofka markuu karbaashay jallaadka ahna xubnuhu u qaybinaya gacanta lugaha bawdyada laakiin meelaha maqaatisha ah ayuu ka fogaanaya meelaha loo dhinto waa meelaha qofka haddii lagu dhufto laga yaabo inuu degdeg u dhinto sida wadnaha dhuunta meesha ka duleysha halkaa thaqrat naxri farjiga iyo la midka ah waay meelaha halista u ka fogaanaya wejigana wuu ka iska ilaalinaya wejigana ka garaaci maayo qiil ba wuxuu leeyahy xataa madaxa ma garaacayo wejiga ka duwan yahay xubnaha kaleo waa majmac maxaasin yani xubnihii dee quruxda oo dhan baa ku kulma indhihii afkii sankii nadarka ku dhacana qofkii ku haraya dee uu ka muuqanaya wejigiisii sidaa darteed nabig alayhi salatu slam ida daraba falyataqi lwajh axadkiin hadduu qof garaacayo wejiga ka fogaado qiil ba wuxuu madax xataa uu iskaga fogaanaya maxaa madaxu hara buu leeyahay sida wejiga oo kale waaya wa sawt lxuduudi xuduudda jeedalkeedu bayna qadiimin wuxuu udhaxeeyaa ul iyo wa casan qool weyn ama waxaad dhigi kartaa iyo wa casan ul waradbin mid qoyan iyo wayaabisin mid ingegan wayufariqu wuu qaybin doonaa cala acdaai xubnihi ila almaqaatila meelaha loo dhinta markii laga reebay lwajhi iyo wejiga qiila waxaa yidhi wara'sa iyo madaxa madaxana laga reebaya walaa tushadu la xidhi maayo yadahu gacantiisa walaa tujaradu laga dhartiri maayo iyaabahu maryihiisa wayuwaala waa la xidhiidhnaya addarbu garaaci baxaytu meel yaxsuru uu xasilayo zajrun waxa weeye reebid iyo wa tankiilu ciqaab wuxuu ku yidhi gacanta laga xidhi maayo marka qofka hee la karbaashayo xaddii qabri lagu oofinayo gacmaha laga xidhi oo waxa wey qofkii gabbaada ka dhigta gacanta eh gacmaha waa loo daynaya waay hadduu meel u gacanta saaro meeshuu saara meel kale ayuu kaga dhufanaya waa kada dharkan laga sii maayo macnaha la faydho qaawan maayo oo jidhkiisa jeedalkii la baashirin maayo dhar yar oo khafiifa ah loo daynaya lakiin hadduu dhar culus u qabo sida koor iyo waxyaaba culus buu qabaa ushiiba ka ilaalinaya laga siibaya way soo xanuunu tareen garaaca waa isku xiriirinaya yani la kala fofogeyn maayo oo saacadaha loo qaybin maayo maalan subaxii iyo lagulfar duhurkii iyo casarkii iyo fiidkii loo qaybin maayo saas waxaa raba qofkii inuu xanuun dareemo saas garaac isku xiriya uu xiriiraya isku xujisiinaya baxaytu yaxsulu zajrun wa tarki yani zajrigii qofkii wixii laga reebo laga manciyo xumaantii uu sameynayay iyo tamkiin ciqaab inuu dareemo dha dhamiyo so dee ugu waada qaato walaa tujaradu laga dhirtir maayo iyaabu marihiisa wayuwaalu waa la xidhiidhnaya adarbu garaaci baxaytu meel yaxsulu xasilay sajrun waxa weeye reebid iyo wa tamkiinu lciqaab halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allah wasalam cala